laa nidda lahu ilaahay inuusan nid lahayn idinkiiyo og aayadda waxaa ka horreeyey aayad kale iyo qaybtan hadda aayadan ka akrinay awalkeedii aayaddaas awalkeedii oo tilmaamaya sifaad ilaahay la gooni yahay gaaladuna ay qiran yihiin waxaa ka horreeyey yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum wاladiina min qablikum lacalakum tattaquun dadow waxaad caabudaan rabbi rabbigiin caabuda kii idinka idin barbaariyey oo idinka iska kiinla oo maaligiinna kaas caabuda alladii khalaqakum kaasoo ah midka idinka idin abuuray waaladiina min qablikum dadkii idinka horreeyeyna abuuray lacallakum tattaquuna si aad naar iskaga ilaalidaan alladii allihii caabuda jacala lakum idinkaga dhigay alarda dhulka firaashan gogol allaha dhulka goglay allahaas caabuda wasamaaa binaaan allada samada ka dhigay sanqaaf oo cirka dhisay allahaas caabuda wa anzala min asamaa'i maaan allaha kor ka soo dejiyey biyaha oo roobka keena allahaas caabuda fa akhraja bihi min aamaraati risqan lakum kadibna markuu roobka keeno dhulka midhaha ka soo bixiya risaaqin idinka u yidhi risaaqa darteed marka fiiri sifaadda ah allah inuu yahay maaliga addoommada iskale inuu yahay midkii dadka abuuray inuu yahay dadkii hore kan abuuray inuu yahay midka dhulka goglay inuu yahay midka cirka dhisay inuu yahay midka roobka keena inuu yahay midka risqiga soo saara dhammaan gaaladu way qirnaayeen hadday yihiin mushrikiinulcarab iyo hadday yihiin yahuud iyo labadaba way qirnaayeen markaas ila wuxuu yidhi falaa tajcaluu ha u yeelinina lilaahi allah andaadan kuwa la midyaal andaad waa jamcu nidi nidkuna waa nadiirka shabiiha shayga shayga la midka ah marka shay cibaadada kula mid ah ha u yeelinina walxaal ha u yeelinina antum idinka taclamuuna aad og tihiin annahu la midda lahu i rububiya maadaama aad og tihiin inaan mid lamida uusan jirin xagga rabbinimada oo keligiis idin abuuray ummadihiinin ka horeeyey abuuray keligiis uu maaliga iska kinla yahay keligiis dhulka goglay keligiis cirka dhisay keligiis roobka keeno keligiis idin risaaqo idinkoo og intaas inaan axad la wadaagaa jirin cibaadada axad ha la wadaajinin maxaa yeelay qof kasto caqli leh wuxuu dareemi karaa axadka keligiis abuurista iskale leh keligiis geerida leh keligiis nolosha leh ee wax dilee wax nooleeya keligiis wax risaaqa inuu xaq u leeyahy keligiis in la caabdo ka idinkii idinkiioo og inaan axad lamihu jirin xagga rabbinimada mid la midah u yeelinin xagga cibaadada ee keligiis caabuda mushrikiinta carbeed iyo yahuud iyo nasaare labaduba way ogaayeen allah inuusan mid iyo mid la lamida lahayn xagga rabbinimada laakiin waxay midka ugu yeelayeen waa xagga cibaadada cibaadada xaggeeda mujahid wuxuu yidhi taclamuuna annahu ilaahun waaxidun fi اtawraati wاlinjiil waxaad ku ogtihiin inuu allaah ilaah waaxida yahay kitaabkii towraad ahaa iyo injiil labadaba ku taqaana ibnu jariir abari tafsiirka markuu qowlkaas mujaahid soo raray wuxuu ka dhigay in mujaahid leeyahay cidda og in allah keligiis wax abuuro keligiis wax risaaqo waa ahlu kitaab oo mushrikiin اcarab ayagu sidaas ma ogeyn saasuu ka dhigay ibnu jariir markaasuu ridiye kadib oo ibnu jariir wuxuu yidhi ilaahay kitaabkiisa wuxuu noogu caddeeyey mushrikiinta cadbeedna inay ogaayeen in ilaahay keligiis wax abuuro keligiis wax risaaqo keligiis wax dilo keligiisna wax nooleeyo kaas mujaahid yidhi waa qowl uu yidhi laakiin qur-aanka ilaahay noogu caddeeyu in mushrikiinta cadbeed laftirkoodu ay ogaayeen in allah keligiis uu rabbi laakiin ibnu jariir waa wahmiye ee mujaahid uma haysto cidda laleeyahay wa antum taclamuuna inay ahlu kitaab kaliya tahay oo ahlu kitaab kaliyuhu ay og yihiin inuusan u haysanna ibnu jariir laftirkiisaa ka soo raray suuratu yuusuf markuu maraa wamaa yuminu akaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun mushrikiinta carbeed inay qirnaayeen rabbinimada ilaaha ibnu jariir aba tafsiirkiisa kusoo raray isaga mujadidaa soo raray mujaahidoo leh way qirnaayeen in ilaahay keligiis abuuray risaaqay waaxid uu ka yahay xagga rabbinimada waxdaaniyada rabbi waa kan ay mushrikiinta carbeed mujaahid laftigiisuba ka soo raray marka sida mujaahid uu qabo iyo sida ibnu jariir u fasira waa isku mid wey ah, waana dhammaan macnaha salafka ay isku waafaqsanaayeen inay rubuubiyada qiran yihiin oy cilmi u leeyihiin ilaah inuu waaxid yahay xagga abuurista xagga risaaqidda xagga maamulidda marka waxaa la leeyahay idinkoo cilmi u leh inuu waaxid yahay xagga tadbiirka iyo maamulka shirki ha ugu samaynina xagga cibaadada sidaasaa la leeyahay qaala bnu cabaas cabdillaahi bnu cabaas wuxuu yidhi fi laayati fii tafsiir aaya aayadda tafsiirkeeda wuxuu ka yidhi alandaadu andaad huwa shirku waa tafsiirka marka wax la fasiraa laba macnaa lagu fasira tafsiiru bilmuraad tafsiiru bilmacna hadda fiiri andaad marka la fasiraa haddaan tafsiiru bilmacnaa ku fasira waxaan leenahay andaad waa jamcu niddi nidna macnihiisu waa shabiih waa nadiir waa shayga shayga lamidka tafsiirkaas waxa la hahdaa tafsiiru bilmacna haddaan tafsiiru bilmuraad ku fasiraynana waxaan leenahay alandaadu huwa shirki andaad waxaa loola jeedaa shirki ah, muraadki unbuu iska cadday ee kelmadii ma tarjami ah, tarjamo maaha markaas cabdulahi bn cabaas wuxuu yidhi alandaadu andaadu huwa shirku waa ilaahayo loo shariig yeelo waa ilaahayo loo shariig yeelo akhfaa shirkigu waa ka qarsoonaasha badan yahay min dabiidi namli min ahari dabiidi namli quraanjada socodkeeda socodkaas raadkiisa raadka quraanjada waa ka qarsoonaaha badanya shirkigu shirkigu siduu dadka ugu soo duso oo uga hoos baxo oo isagoon qofka ogeyn inuu ku dhaca ay dhici karto waa ka qarsoonaansha badan yahay quraanjada socota saanqaadkeeda meesha ay cagta dhigtay raadkeedii inaad aragto ka war maahan qajafta inaad maqasho maaha raadkeedii hadday dhagax sisiba ku istaagto raadkii ma laga arki karaa saas waa ka qarsoonaasha badan yah shirkigu shirkigu saasuu ka qarsoonaasha badanya ah, waa ka qarsoonaasha badan yahy waa ka qarsoonaasha badan yahay shirkigu min dabiibi namli min ahari dabiibi namli quraanjada socodkeeda socodkaas raadkiisa calaa safaatin sallax korkiisna ay ku socoto dhagax sallaxa oo si sib ah ay ku socoto la meel bacaad hadday ku socoto waxaa dhacda inaad wax bartood arag laakiin dhagax sallaxa ah, quraanjo ku socoto dhagax sallax dhagaxaasoo sawdaaa ah, madow ah weliba haduu cad yahay waxaaba dhacda inaad wax ka aragto dhagax sallaxa ah oo madow quraanjo ku socoto fii dulmati leyli weliba habeen mugdiyana ku socota maalin hadday tahay wax bartood inaad suulidaan la arko amaad aragto laakiin habeen mugdiya ku socota wa huwa shirkiguna an taquula waa inaad tidhaahdo wallaahi allan ku dhaartay wa xayaatika noloshaadaan ku dhaartay kaasaa ka mida shirkiga fiiri marka saxaabadu aayaadka ku soo arooray shirkiga akbarka waa u deliishan jireen shirkiga asqarka sababtoo ah aayadda falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuuna shirki abarahay ku soo aroortay oo mushrikiinulcarab allahay waxay la caabudayeen sanam waa shirki abar ah haddana tafsiirka cabdulahi bn cabaas ku fasiraa waa shirki ashar waa shirkun fi lalfaad shirkun fi lalfaad wey wuxuu ku fasira maxaa yeele labadooda maxaa ka dhexey shirkinimada ka dhexay in ilaahay loo shariig yeelo intaasaa ka dhexay ee inay isku wada mid yihiin maa marka saxaabadu aayaad shirki akbara ku soo arooray waa u daliisha jireen shirki asqar waa u daliisha jireen waaba kanba wuxuu yidhi shirkiga waxaa ka mid a ah in ilaahay shariig loo yeelo waxaa ka ah inaad tidhaahdo wallaahi allaan ku dhaartay wa xayaatika shirki ka tahay inaad xayaatada ku dhaarato qofkan xayaatadiisa waa alxalif bilmakhluuq in makhluuq lagu dhaartaa shirkia in makhluuq lagu dhaarto a shirki ah kaasaa shirkigii ka mid a ah. wallaahi waxayaatika yaa ulaanu yaa fulanatu nusqooyinka gabala dhiga yaa ulanu yaa fulanu nusqada matriga muxaqaq aho cali xasan cabdilxamiid uu taxqiijinay yaa fulanu a ku taalo oo tamale waxayaati noloshaydaan ku dhaartay inaad tidhahdaa shirki maxaa yeelay xayaatadaadu waa makhluuq makhluuq in lagu dhaartaana waa shirki waa shirki wa taquulu waxaad leedahay lowlaa kelbatu haada la ataana lusuus haddaan uusan jiri lahayn ninkan eygiisa tuugadan noo imaan ee ninkan eygiisa mar alla markuu arkay tuugadii u qayliyey eygi eygii wacwacdiisiya tuugadii ka tag haddaan xala eygaasu jiri lahayn tuugadaa noo soo geli lahayd guryaha nusqooyinka qaarna lowlaa kuleybatu haadaa oo taskiir ah ku qon lowlaa kuleybatu haadaa ninkan eygiisa yarkaa hadduusan jiri lahayn xalay la ataana lusuus tanna shirkigu meeshu uga jiraa waxay tahay in badbaadadii oo ilaahay xala tugada kaa badbaadiyey aad waxaad u tiirinaysaa sababtii eygaa qayliyey markaasaa tuugadii carareen waa sabab arinkaas waxaadna markaas halmaantay musabibu asbaab sababka axadkii sameeyey oo allah eyga yaa ka qaylisiiyey allah eyga yaa garansiiyey qofaan gurigan hora u imaan jirin markuu yimaado inuu dhawaaqo ilaahaa garansiiyey adugu haddaad timaado gurigaaga qayliyma eyga waardiyeeye laakiin qofkausan horay u arki jirin hadduu yimaado waa qaylina isagoo xayawaan ah yaa garansiiyey inuu saas wax u kala musabib asbaab sababyaalkan axadkii sameeyey oo aad u tiirido badbaadadii sababkii oo mujarad taasaa la diida taasaa la diida waxaa ka mid ah shirkiga walowlalbadu boolobooladu haddaysan fi daari guriga ku sugnaa lahayn la'ata nusuusu tuugadaa imaa lahaayeen nusqooyinka kalena laataana nusuus oo naa la socota laata nusuus tuugadaa noo imaan waa lamid waxaad u tiirinaydaa badbaadadii sababkii oo ah shimbirka dhawaaqiisa wa qowlurajuli waa qofka hadalkiisa shirkigu wa huwa shirkigii qowlurajuli waa qofku inuu yidhaahdo lisaaxiibi saaxiibkiisa maa shaa allahu allah hadduu doono weshiita aduguna aada doonto taas weeye shirkiga maxaa la diidaa allaah mashiiadiisa iyo adoonka mashiiadiisa in waaw layskula cadfo taasaa la diidaa sababto awowdu waxay faa'iideydaan limuطlaqi اljamc waxaa laga fahmaa oo la tawahumaa mashiicada allah inaysan keligeed socayn ilaa mashiicada qofkan lagu daro waana dalaal mashiicada ilaahay waa fule shita am abayt ama doon ama diid waa fule iyadu ah, maa shaa allahu kaana wamaa lam yashac lam yakun caqiidada ahlusuna waljamacada saas wuxuu alla doonaa waa ahaanayo wuxuusan doonin ma ahaanayaan addoonku mashii'o waa leey laakiin mashiiadiisu fahuwa tata fahiya taxta mashiiat illah laakiin mashiiada addoonka fahiya taxta mashiiat illah ilaahay markuu shay doono inaad samaydo adiguna aad doonto markaasaad samayn karta wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah idinku ma dooni kartaan ilaa ilaahay marka hore doono shaygan ilaahay markuu doono inaad samaydo aad adugu inta doontaad kadib samayn karta tashiiatu marka mashiiat اlcabdi taxta mashiiat اllaah marka waa la diidayaa in wow layskula cadfo maxaa yeele waxaa la moodayaa mashiiada ilahay inaysan fulayn ilaa mashiicadaada la helo taasuna waa dalaaq shirkigi waxaa ka mida wa qowlurajuli qofku inuu yidhaahdo lowla allaahu allah hadduusan jiri lahayn iyo wa fulaanun hebel daan labadaasu jiri lahayne dhibaataa nagu dhici leh ah. marka badbaadadii aad waxaad u tiirinaydaa allah iyo addoon labadooda shirko uga dhige mana ahane badbaadadu rabbi xaggiisay laa tajcal ha yeelin fiiha kelimaadaas fulaan fulaan ha yeelin ha ku darin fulaan allaah iyo fulaan ha dhihin ilaahay cid ha garab dhigin fulaan ha yeelin haadaa kan kulluhu dhammaantiis shirkun waa shariig yeelid bihi bilaahi allah loo shariig yeelo waa allahoo loo shariig yeelo waxaanoo dhan rawaahu ibnu abi xaatim ibnu abi xaatim ayaa wariyey ibn abi xaatim ayaa wariyey sulaymaan ibn cabdilaahi taysiir اlcasiizi xamiidkana sanadkiisu waa jayid uu leeyahy wa can cumar ibn اkhaaab sawaabka cumar ibn khaaab maahane waa ibni cumar xadiidka waa min musnadi ibni cumar cabdillaahi ibni cumar sidaasaa sawaabkii can cumar ibn اkhaaab radia allahu canhu ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi man xalafa qofkii ku dhaarta bikayr اllaah allah qayrkiis faqad kafara waa gaaloobay ow ashraka ama waa shariig yeela qofka ilaahay qayrkiis ku dhaartaa waa gaaloobay ama waa shariig yeela waa shaku raawi nabigu inuu yidhi waa kufriyey iyo nabigu inuu yidhi waa shariig yeelay labadu mid yii raawigu labadiiu ku shaki midii uu yidhi ow iskula cad sababtoo ah axadka aad ku dhaarayda waa axadka dad muslimiina nahayna qofka muslimka agtiisa allaha kuwe markuu dhaarana marka waa inu allah ku dhaarto haddaad makhluuq ku dhaarato makhluuqaasaad ilaahay ugu shariig yeeshay min xayu tacdiim xagga tacdiimka weynaynta xagga weynaynta taasaa la diidaa marka ilaahay qayrkiis lagu dhaartaa waa shirki hadii haddee weynayntu ay gaarto sida alla kuula kuula weynaa waa shirki akbara hadaysan weynayntu gaarsiisnayn weynayntii allah laakiin carabka un aad iskaga dhacayna waa shirkun duuna shirkin waana shirki ara waa shirkun duuna shirki rawaahu tirmid ee wari waxasana wa saxahu xaakimaana saxiix yeelay wa qaala bnu mascuudin cabdillahi bn mascuud wuxuu yidhi lian axlifa inaan ku dhaarto bilaahi allah kaadiban xaalaan ahay midkii been sheegaa axabu waa la jacayl badan yaha ilaya agtayda min an axlifa inaan ku dhaarto biqayrihi allah qayrkiis saadiqan xaalam ahayn mid sheega iri cabdullahi mascuud wuxuu inaan ku dhaarto allah anoo been sheega oonidha wallaahi waa saas been sheega iyo anoo run sheegaya inaan ku dhaarto shay makhluuqa labadooda waxaa ila roon inaan ilaahay ku dhaarto anoo been sheegaya u fiirsada ilaahay in lagu dhaarto ayadoo qofku been sheegaa waa dembi kabiire ah. allo u caraysanu la kulmaa qofka ku dhaarta ilaahay isagoo been sheega naaraana u waajibta qofka ku dhaarta ilahay isagoo been sheega kabaairtay ka mid tahy in ilahay been lagula dhaarto bukhaariga qaydkiisa waxaa ku sugan alkabaa'iru alshraaku biاllah wa cuquuqu اlwaalidayn wa qatlu الnafsi wاlyamiin alkhamuus Ah, kabaairta kuwa ugu waaweyna nabigu tirina wuxuu leeyahay waa shirkiga iyo caasi waalideennimada iyo naf muslim gardaraha lagu dilo iyo dhaarta beenta ee xaqa lagu goosanaa muslimka kabaairtay ka wa maca daalika ayadoo kabaairta ka mid ah in ilaahay qayrkiis lagu dhaarto waa ka dembi yarta maxaa yeelay ilaahay qayrkiis adoo run sheega haddaad ku dhaarato intaan dhalay alla aanan arag aabbahay allah iga qaado walkacbati aan ku dhaarto ilahay iyo ku dhaarta in makhluuq aad ku dhaarataa waa shirki waana shirki asqar ah dhaarta beentaa ood ilaahay ku dhaarataana shirki maaha laakiin waa kabiira shirkiga asqarkaahuna kabaairta aan shirkiga ahayn waa kasii wey iyo dhiigga muslimka waa ka daray zinada iyo dhiigga muslimka ka daray shirkiga asqarkaa Ah. shirkiga asqarkaa hadda abarka agga dhig abar ah, u kaadi midka asqarkaahu dunuubta kabaairta oon shirkiga ahayn waa ka weyn markaasuu lehay abdullahi bn mascuud inaan allaah ku dhaarto anoo been sheega oo dembigaas kabiirada aan ku dhaco iyo inaan ku dhaarto makhluuq anoo run sheega labadooda midna kayr ma leh laakiin ila roon ilaahay inaan ku dhaarto anoo been sheegin maxaa yeele taas waa kabiiro shirki maaha laakiin ilaahay ayrkiis in lagu dhaarto runba sheege waa shirki ayag marka labadooda yaa roon wey waxaa roon inaad ilaahay ku dhaarato adoo been sheega labadooda dembiya ah, labadooda taasaa dembiya lianna sayiata shirki acdamu min sayiati kadib ah, lianna sayiata shirki acdamu min sayiati اlkadib sayiada shirkiga ayadaa ka weynan badan sayiada beenta ayadaa ka weynan badan ayadaa ka weynan badan markaa fiiri lan axlifa inaan ku dhaarto bilaahi allah kaadiban calaa axabu taasaa la jecel badanya ismu tafdiilka fiiri macnihiisu maahan inaan ilaahay been kula dhaartaan jecela jacayl meeshan maba yaallaba waa laba dembi laakiin labada dembi kana ii sokeeyo wey kana ila sokeeyo ila yar wey intaas wey intaas wey waxaana ka jecelahay min an axlifa inaan ku dhaarto biqayrihi saadiqa ilahay qayrkiisa anoo run sheegay dadna hadda ilaahay qayrkiisa inuu ku dhaarto uba iska ilaalina laakiin ilahay inuu been kula dhaarto iska ilaalina midaaba la dhaariyeyaa le ninkaan maadaa markhaati u ahaa maadaa la ogaa waa la ogaa hay maku dhaarayd ah aa ku dhaaranaya makugu wallaahiya waa igu wallaah makugu bilaahiya waa igu bilaah kugu tallaahiya waa igu tallaahi markaasaa la makugu qoodhaa iyo xeradaa iyo iilka iyo akrika ah markaasuu yidhi maya qoor iyo xere hadday joogto ninow hay tirsan qofna hay tirsan mar hadday qoor iyo xero gaarto waa xoolaha iyo caruurta wey qoodhi xeradu xeraduna waa xoolaha qoodhuna waa mar hadday qoor iyo xare gaarto caruurtii iyo maalki ay gaartay intay allah joogtaan aan beenbeen ku dhaaraay ee mar hadday qoor iyo xere gaartay qofna haytirsan iir xasal kuu jooga marka kaas gaalnimadii weyneed waay maaha shirkaas harakaad maxaa yeele qoodhi iyo xeradii weynanka uu weyneeyey alla waa ka weyney waa shirki abar kaas maaha shirki asar وعن xudayفةa رaضي الله عanه عن النبي sلى الله عليه وسلم xudayfa nabigu wuxuu ka wariyay أنhu nabigu qaala inuu yidhi laa taquluu ha dhihinina maa شhaء الlah allah hadduu doono wa شhaaءa fulan hebelna uu doono wow ha iskula cadfinina wowdu لمطلق اjamciyay keeni waxaa la tawahumaa laga malaynaa in mashiicada alle aysan keligeed socayn ilaah lagu daro mashiicada fulan waana baail walaakiin quuluu waxaad tidhahdaan maa sha allah allah hadduu doono uma shaaa fulaanu kadibna hebel doono maa shaa allah allah hadduu doono uma markaas kadib shaaa fulaanun hebel uu doono rawaahu abu daawuuda wariy bisanadin saxiix sanad saxiix marka abu daawuudka xadiidka uu wariyey waxdahu kuma jirto maa shaa allahu uma shaaa fulaanu waa maa shaa allah waxdahu way jirtaa kutubta gabal laakiin abu daawuud kuma taabo marka uma aad dhexgelinaysa sababtu waxay tahay umadu waxay tusaydaa tartiib iyo taraakhi tartiibku waa maxay shaygan marka hore allah doonay qabla alcabdi addoonkan intuusan doonina allah doonay marku allah doonay kadib a addoonku doono taas waxay noo faa'iideynaysaa waa maxay in addoonku mashii'o leeyahy taasna waxaan ku garanaynaa qadariyada jabriyadu inay ahludalaalta laayo waxay qabaan addoonku mashiicada male wax ma doono waa been waa dalaal addoonku mashiico waale waxaan kaloo ku garanaynaa in mashiicada addoonku ay tahay taxta mashiicat illaah addoonku mashiico waale oo qolada jabriyadu waa ahlu dalaal oo le mashiicada male laakiin mashiicadiisu mid madax banaan maahane fa hiya taxta mashiicat illaahi allah waxa uu doono markuu addoonku doono markaasay soco koraan taasna waxaan ku garanaynaa muctasilada oo iyaguna qadariyada ka mid a inay yihiin oo waxay leeyiin addoonku mashiico mustaqilu leey mashiico madax banaanu leey oo aan midda ilaahay hoos imaan waxay leeyihiin qofkan alla wuxuu doonaa inuu isagu muumin noqdo addoonkuna wuxuu doonaa naftiisa inuu gaal noqdo kaasuu gaalooba waana been macnaheedu waa maxay tii alle waa soco weyday wey tii addoonkaas waa dalaal marka labaduba waa ahludalaal qowlka ahlu sunnaha ee kitaabkii sunada waafaqsana xaqiya oo ah addoonku mashiico waaleeya ee addoonku ma qasbana addoonka mashiicadiisuna mid mustaqilahu madax banaan maahane fa hiya taxta mashiiat illah sidaasaa xaqiya labada firqo qadariyada labada waa dalaal qolaadale mashiicada ma leh addoonku wuxuu la mid yahay baalka shimbirta oo hawadaas laga laalaadiyo hadba dabayshu dhinac u tuuraya hadduu gaalooba hadduu rumayna hadduu caasina hadduu caabuda baalkaasu lamid yahay lebi waxay ah. ku leeyihiin wax sideedaba qudraaba male wax mashicaana male dabku wax ma gubo caanuhu wax ma gaajo tiraan biyuhu wax ma oon tiraan mididu wax ma goydo sakiinu wax ma jarto dabku wax ma gubo eber way ku leeyihin waxaaso dhan ah. waana been gacanta geli dabkan haddays wax guben ah. wax jira maaha qadarkii oo dhan iyo asbaabtii diiday olana fiiri waa ku talax tageen waa ku fogaadeen qadarka sugintiisa waa muctasiladii ayagana adariya le muctasilada waxay lehin addoonku mustaqilahu le waxbuu doona aan ilaahay dooni waana soceen waana dalaal wamaa tashaauuna ma dooni kartaan ilaa an yashaa allah ilaahaba noo sheegaya marka sida saxda waa sida ahlu sunnuu qabaan rawaahu abu dawuud bisnaadin saxiix wa jaa waxaa ka yimid can ibraahim naqaci ibraahim naqaci oo taabici ah annahu ibraahim yakrahu wuxuu nabcaa jiray an yaquula rajulu qofku inuu yidhaahdo acuudu bilaahi allahan magangalaa wa bika adigana waa ku magangalaa taasuu diidi jir acuudu bilaah wa bika adiga iyo ilahan in magangalaa qalad ilaahay iyo adigan magan in ahayna tiro maxaa la rabaa ilaahaan magan u ahay kadibna adaan magan ku ah dad qof magangelayda ku magangeli kara qofkaas aad saas leedaana waa shardi inuu yahay xayi xaadir ah qaadirna saddexdaa sifo waa inuu leeyahy waa xayi qof nool ee lama ogola qof dhintay hadaad tidhaahdo acuudu billaah uma bicabdilqaadir waa shirki waana shirki abar xayl cabdilqaadir muxuu ku magan geli karaa waa dhintay maxaa la rabaa inuu yahay xayi waana inuu xaadir halkaana joogtaa shiir markaa kismaayo jooga waxaa leeda acuudu biاllaah wa bishik fulan waa shirka xuuka mudan geli karaaba kaa maqan yahay xaadirna weynuyaho kula joogo waana inuu qaadir yahay mid kaaba tabar yaro meesha iska yaal asagii aad leedahay ilaahan magangale kadibna adaan magan ku ahay waxna ma celi karo eber wa maxaa la rabaa xayi wa inuu yahay xaadirna waa inuu joogo ama kal xaadiri waana inuu awoodo waxaad ka magangelaysa hubuu haystaa tuuga ku daba joogta waa u timi waxaad dhihi karta acuudu biاllaah uma bika ilaahan magan gela maanta magan u ah kadibna adaan magan ku ah iga celi cadowga in daba soco khalaas waa banaanta taas taas waa banaanta laakiin inaad tirahda acuudu bilaahi wa bika oo labadooda aad isku darto wow iskula cadafto lama ogola maxaa yeele wowdu waxay faa'iidaydaa labada shay in arrintu ka dhaxaydo bis magangelintuna kama dhaxaydo ilaha wax magan geliyey adoonku waa sabab haddii ilaahay sabab ka dhigo hadii sabab ilaahay ka dhigo marka wuu nibcaja wayajuusu waxaa bannaan an yaquula inuu yidhaahdo billaah acuudu waxaan magan galaa billaah uma allah ka gadaal bika adaanku magan gala marka uu saas leeyahayna maxaa shardiya an yakuuna xayan xaadiran bima yaqdiru calayh marka lagu leeyahay acuudu bilaahi uma bika saddexa shardiya leeda qaala wuxuu yidhi ibraahim nahaci wayaquulu wuxuu leeyahay lowla allah haddaan allah jiri lahayn uma fulaanu kadibna hebel uusan jiri lahayn maanta dhibaataa nagu dhici leh qofa ilaahay weynaa maanta sababkaaga dhig hadhihin haddaad hebel jiri lahayn maanta waa halaagsami lah hadhihin waxaad tidhahdaa allah badbaadintiisu haddaysan jiri lahayn ilaalinta ilaahay iyo xifdiga ilahay hadduusan jiri lahayn iyo hebel oo ilahay sabab iiga dhigay maanta dhibaata walaa taqulu hadhinina lowla allah wa fulaan wow ha iskula cadfinina fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alula masalada ugu horaydaa tafsiiru aayati lbaqara aayadda suuratulbaqara ku jirta tafsiirkeeda weeye falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun filandaadi andaadda xaalay aayaddaas ugu sugantahay ka hadlayda waa aayaddaas athaaniyatu mas'alada labaydaa ana saxaabata saxaabada radia allaahu canhum yufasiruuna waa fasiri jireen alaayata aayad annaasilata ku soo degtay fi shirki alakbari gaalnimada weyn biannaha aayadaasu tacumu inay camimaydo alasqara shirkiga midkaas ka yar shirkiga asqarkaa waa u daliishan jireen ila cabdillahi bn u daliishaday shirki asqar ah, oo ah wallaahi waxayaatika yaa fulaanu waxayaatii yaa fulaanu lowlaa kulaybatu haada laa taana lusuus wuxuu u daliishaday aayad ka hadlayda ilaah iyo sanam laysla caabuday marka waa u daliishan jire ahaaliatu masalada saddexayda an alxalifa in lagu dhaarto bikayr illahi ilaa kayrkiis shirkun waa gaalnimo waana shirki asqara haddaan qofku weynayn cidda uu ku dhaarana weynayntii rabbiyoo kale araabicatu masalada afrayda annowshaniye idaa xalafa qofku markuu ku dhaarto bikayr illaahi alla kayrkiis saadiqan xaal uu yahay mid run sheegaya fa huwa qofkaas akbaru idaa xalafa qofku hadduu ku dhaarto bikayrilahi alla kayrkiisoo makhluuqa saadiqan xaal mid run sheegaya fa huwa qofkaasu akbaru isaga ka dembi weyn min alyamiini dhaarta dhaarta alkhamuusi ee naarta dadka tiimbida dhaarta beenta wey la yidhahda alyamiin alkhamuus waa dhaarta dadka naarta tiimbida la yidhahda naarta dadka midda tiimbida dhaarta oo naarta dadka timbida waxa uu kasii daran shirkiga asqarka abarkiina hadee iska bada ah, iska bada araabicatu masalada afrayda anahu shaksiga u annahu shaksiga idaa xalafa hadduu ku dhaarto bikayr illaahi alla qayrkiis saadiqan xaal yahay mid run fa huwa qofkaasu akbaru waa mid ka dembi weyn min alyamiin alkhamuus ama fa huwa xalifkaas dhaartaas fa huwa dhaartaasu akbaru waa ka weyn yahay min alyamiin اamuus dhaarta beenta dhaarta beentaa la hahda alyamiin اhamuus waa dhaarta dadka naarta tiimbida hoos u gelida alkhaamisatu maslada hanaydaa alfarqu waa farqiga udhexeeya bayna alwaawowde iyo wauma i lafdi xagga dhawaaqa marka lagu dhawaaqa farqiga udhexeeya oo in la yskula cadfo wow waa la diiday in la yskula cadfo umana waa la ogolaaday waa la ogolaaday marka waa noocaas baabu ma haadaa midkaanu baabu ma kii baabkiisa wey jaa man qof ku yimid lam yaqnac aan ku qancin bilxalifi dhaar bilaahi ilaahay lagu dhaarto baabu ma haadaa midkaanu baabu ma waa shay baabkiis jaa ku yimid fii man qofkii lam yaqnac aan ku qancin bilxalifi dhaar bilaahi allah lagu dhaarto baabkan wuxuu ka hadlaa ilaahay haddii lagugu dhaarto inaad raalli noqotod ku qanacdo baabkii hore maxay soo ogaanay allah qayrkiis in lagu dhaarto waa shirki in ilaahay lagu dhaarto adoo been sheegayana waa kabiira taasaan soo ogaanay baabkan wuxuu sheegayaa adiga haddii qof kuugu dhaarto ilaahay inaad u rumaydo ood raalli ku noqoto baabkaanu sidaasuu sheegay haddii ilaahay kula weyn yahay haddii qof kuugu dhaarto waa inaad raalli ku noqoto ku qanacdo waa inaad ku noqoto raalli marka inaad ku raalli noqoto laba dhinacba waa ka imaana midda koowaad waxay tahay qofaad shay isku qabsateen xugunaad tagteen sharciga ilaahay dhaaraad ku yeelato adiga ah, qofkan inuu kuu dhaartaad xugunkii sharciga ha ku yeelato markuu kuugu dhaarto wax kale ma haydid markhaati ma haysate dhaaraad yeelato waa uu kuu dhaarto waajib wey xukunkaas ilahay inaad ku raali noqoto mar haddaad sharciga dhaar ku yeelato duraba asigu beenaha ku dhaarto laakiin adiga waajib waxaa kuwa xukunkan inaad raalli ku noqoto waxaana dhici karta inuu been ku dhaarto markaas ma aha waxa lagu leeyahay beentiisa raalli ku noqo laakiin waa maxay xukunka ilahay ila xukunka ilahay sidaas hadda tusaale adoo dariiqaas maraya a ah cimaamadaadii mid tuugu kaa qaata war imaamadeedisi halkaasu kala ba hal qofna idin lama joog maalinka dambead soo dawada maxkamad keenta ti imaamadaas u sito anaa iskale qaadigu muxuu leeyahy qaadi qaadi cadaalad hadduu leeyahay qofku weydiina wuxuu leeyahy imaamadaani ninkaanu sheegana ka war tuugu ahaayo wuxuu yidhi anaa iskale been iga sheega haye qaadiga cadaalad wey soo maa muxuu leeyahay adiga markhaati ma haysataa u leey adigaan adigale markhaatiga cimaamada anaa lehe markhaati ma u haysataa adi waxaa leeda keligaad meel marayda haddee ma haysto cadaalad hadduu yahay muxuu leey haye war adugu ma ku dhaarani imaamaddan inaad adigu leedo san isago lahayn ku dhaarani dariiq xaqa waasaata ilaa qeybka miyuu ogya qaadigu ma oga haye dhaaraad ku leedahay oo kuleey wuu kuugu dhaar tuugyaye kuu dhaariya ku leey aduu adoon amrin ma u dhaara kari qaadigu ma dhaari karo war ma kuugu dhaariya iigu dhaari waxaan sin bal amu hakadaa wa markaasuu magac ilaahay maf ku sii inuu imaadaas iska leeyaho adugu lahayn waajib waaa waa xukunka inaad raalli ku noqoto waa xukunka waxaad raalliga ku noqdeen markaas maxaa xukunka ilahay asaas aakira markaad tagtaad keena cimaamadaada laakiin xukunka alla raalli ku noqo daad tidhahda kitaab uga harima cimaamadaydii aan iqiin hadde xukunka alla baan raalli ku ahayn markaas taas waa dhinac dhinaca labaad qofaad wax ku malaynayd wabaad ku tuhuntay wabaad ku tuhuntay markaasuu magaci ilahay ku dhaarto wallahi inaysan arrintu saasayn saas arrintan adiga xaqiiqa uma adan ogeyn waa inaad raalli ku noqoto weliba aad ku qanacdo oo tidhaahdo waa ku qanca anaa been ismoodsiiyey ayadana waa waajib tirmidi iyo qayrkeed xadiid saxiixa nabigeena suban sala allahu alay slm wuxuu yidhi nabiyullaahi ciise a ah, wuxuu arkay nin waxadaayo ishuu ku arkay ah. ii markaasuu yidhi asaraqta warwaxma xadday markaasuu yidhi wallaahi aladii laa ilaaha illaa hu ma maa saraqtu allahan ku dhaara inaanan waxba xadin markaasuu nabi ciise wuxuu yidhi aamantu billaah wakadabtu cayni ha ishaydan beeniyo ilahay waa rumay ilahay soo kuma dhaaran khalaas ishaydaa been arag diiba ilaahay lagugu dhaartay laakiin culamada muxaqiqiinta waxay yidhahdaan waana sida qowl mufiidka ka hari karto sheekh maxamed saalex alcuthaymiine shay baadil cad ah qofku hadduu ku dhaanto qalbiga inaad gelido inuu run sheegaya taas ilahay kuguma addoonsa maalan qof toban sano jira markuu dhashaba waa oge aan nin sideetan jir le anaa qalay waana ku dhaanana taab ilahay kumara le wallahi inaana been sheegin anaa dhalay taasoo kale ilahay kuguma addoonsan inaad rumaydo waxaa la harcigu hay shay mustaxiila ah, harcigu ma amraba shay mustaxiil ah ma amro sharcigu oo xisiga iyo waaqica xaqiiqada khilaafsan kaasu marka kuma jiro been qaci ah oo aadan shaki yaro kaaga jirin hadduu ku dhaarto qofku inaad qalbiga gelido inuu run sheegayo maya taas ilahay kuma saaro laakiin laba shay waa waajib inaad ku qancdo xugun hadday tahay waa inaad xukunkaa ku qanci xukunkan waa inaad raalli ku noqoto o ta labaadna arrin aadan adiga xaqiiji karin laakiin qofka aad ku malaynayad hadduu kaaga dhaartana waa inaad raalli noqoto oo istraa runuu sheega labadaas hadduu qofku hadday runba ku dhaartay waa waajib inaad rumaydo an ibni can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal laa taklifu ha ku dharanina biaabaa'ikum aabbayaalkeeda waa nahyi ma banaana qofku inuu aabiis ku dhaarto aabbay allana aan arag intaana lay allah iga qaado waxaasoo dhan walaallaaan allah idhigo waxaas lama ogolo kacbada in lagu dhaarto dad badanaa rasuulka ku dhaarta annaga rasuulka aad u badan ilaahay iyo rasuulkiisaan ku dhaarta leey rasuulku waa makhluuq laguma dhaarto alla Ah, ma lagu dhaarto laa taxlifu waa ku dhaaranina biaabaa'ikum aabbayaalkiin man xalafa billaah qofkii allah ku dhaaranaana falyastuq run ha sheego oo ilaahaygaan been lagula dhaaran tanuna waxay tahay allah markaad ku dhaaraydo been ha dhaaran adoo been sheega allah ku dhaaran run sheeg markaad ku dhaaraydo ilaahay waman xulifa lahu qofka loogu dhaarto bilaahi ilaahayna falyarda raalli ha noqdo qofkii ilaahay loogu dhaartaa raalli ha kale saddexaad laba goor waa waajib inaad inaad raali noqoto xugun hadday tahay waa inaad xukunkaad ku raali noqon haddii arrin adiga eedan xaqiiji karin oon qaci ahayn qofku kuugu dhaartay inaysan jirinna raalliya ku noqon mar haddaadan qofka beenku ogeyn labadaas waa inaad raalli noqoto laakiin been cad hadduu ku dhaarto og hadda waktigaanu kuugu dhaartay inay habeenku magac ilaahay maf ku siiy saacaddan in taas rumaad rumaynayo taas ku raali noqon maydi dhihi maydi war kolleyba anigaa waalane waa iska habeen dhihi mayd ila hadda waa qaci mogta tanu ha taas dhihi maydi sharciguna ma amro waxaasoo kale ma amro waman xurifa lahu qofkii loogu dhaarto bilaahi allah falyarda raalli ha noqdo waman lam yarda qofkaan raalli noqon inta ilaahay loogu dhaartay falaysa min allaah falaysa huwa qofkaasu min allah ilahay xaggiisa waxba kama ahaanin macnaha ilaahay beryuu ka yahay falaysa min allahi fii shay wey ilaahay agtiisa waxba ugama sugna ilaahay beriyu ka yahay qofkaas waa qof ilaahay ka beri noqday musiibaa ku dhacday hadii ilaahay lagugu dhaarto ku raalli noqdo rawaahu ibnu maaja wariyey bisanadin bisanadin xasan fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan aluulaa masalada ugu horayda annahyu waa in la iska reebay can ilxaliifi dhaarashada bil aabba ee aabbayaalka lagu dhaarto in aabbayaalka lagu aلثaaniyatu masalada labaydaa almru waa in la amray lilmaxluufi qofka loo dhaarto lahu qofkaas lilmaxluufi lahu qofka loo dhaarto bilaahi ilaahi loogu dhaarto an yardaa inuu raalli noqdo saasaa la amr aثaaliثatu masalada saddexaydaa waciidu man waa qof goodiga loo goodiyey lam yarda aan raalli noqon qofkaan raalli ku noqon dhaarta ilaahay loogu dhaartay ilaahay beryu ka yidhi baabu qawli ma haadaa midkaanu baabu qawli ma maa shaa allahu washiita dheh baabu qawli maa shaa allahu washiita maa shaa allahu washiita in la dhaho baabkii ka hadlaayo wey haadaa midkaanu baabu qawli maa shaa allahu washiita maa shaa allahu washiita in la yidhahdo baabkii ka hadlaayo wey macnaha waxaan la ogolayn mashiicada in wow layskula cadfo allah iyo qayrkiisa oo la yidhaha maa shaa allahu washiita maxaa yeelay waxaa la moodayaa laysmoodsiina ilaahay wuxuu doonaa inaysan socayn haddaan qofkan kala doonin oo doonista alle fulideedu ku xidhantahay hebel doonisiisa taasuna waa dalaaq ilahay wuxuu doonaa waa fulayaan caqiidada ahlusunna waljamaaca waxay tahay maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun sidaas weeyaan can qutayla gabadha la qutayla bintu safiy alansaariya saxaabiyad muhaajirada wey qutayla waxaa laga wariyey ana yahuudiyan nin yahuud ah ata nebiya nabigu u yimid sal اlahu calayh wasalam nin ah, nabiga u yimid sal اlahu calayh wasalam faqaala wuxuu idinka tushrikuuna ilaahad u war shirkiga iska daaya maxamed iyo saxaabadiisiyo isagu waa yahuud waa yahuud oo dhahaya cusayr bnullah usayr waa ina ilaah u leey gaalnimadiisa ir meesha gaadsanta qofka ahludalaalka waxaa lagu yaqaanaa la yidhi asaga wasaqda weyn oo saaran arki ma laakiin firir yar hadday isha kaaga jirto waa uu arka asag qofka ahludalaalka wasaq weyn oo saaran arki ma laakiin firir yar hadday isha kaaga jirto u kule wasada ma iska saarti qof weyn talkaad indhaku wasaq leeda asaga inta dhanaad da uga daadsanta arki ma iskala socaa ah, ma arkayo dadka ahlubalaarka waa asaga fiiri ilaahu leeyahay weladuu dhalay arki ma inay qalad kelimad yar oo saxaabada gobol ka ah ka maqlayna waa arka oo qalad waa fahma le war qaladka iska daaya ah. waya marka tiisa la iiriyo marka tiisa la fiiriyo waa ka yar ana yahuudiya yahuud ata nabigu yimi sal اllahu alayh faqaala wuxuu idhi inakum idinka tushrikuuna ilaahay baad u shariig yeeshaan taquuluuna waxaad tidhaahdaan maa sha allah washii ilaahay baad wow wax kula cadfayda u leey mashiicadii allah iyo mashiicadii addoonkaad wow iskula cadfayda wowdaasoo limulaqi jamci faa'idaynaysa saatiinu leey war shirkiga iska daayi saas wey wa taquuluuna waxaad leedihin walkacbati kacbadaan ku dhaartay kacbadii makhluuqaad ku dhaarayda mana banaana makhluuq in lagu dhaarta u leey waa ogya yahuudka nabiga markaa saxaabadii amray inay ka tagaan shirkaas iiliy ma dhihin yahuudaa tahaye adaa ka gaalnimo badan ummadda or naga ta iiliy haddii xaq qof sheego shaydaan wax ka daran miyaa la arkaa shaydaan hadduu xaq sheego xaqa waa la qaada idinku shaydaan wax ka daran ma ogtid shaydaana abu hurayre xadiid u sheegay ma ogtid wuxuu yihi markaad seexaydo aayatulkursiyi aqri khalaas habeenkaas shaydaan kuma soo dhawaa kara illa se waa yaqaan wixii dhib ku ah guryaha uu geli waayo waa yaqaan gurigii lagu akriya aayad kursi oo qofkii markuu seexana aayatul kursi akriya inuusan u imaan karin waa ogyahay isagui mogta oy dhib ku taha wuxuu yidhi xadiiaan kuu sheegaya abu hurayro aayatul kursi haddaad akrida markaad seexaydo shaydaan kuma soo dhawaa karo nabigu u sheeg nabigu wuxuu yidhi ma taqaana axad kale la sheekaynayni mayu sadaqaka rumuuna kuu sheega yui xadiiskaas wa huwa kaduub laakiin sidiisa kalu beenaale u yii sidiisa kale horta waa been badane waa ku naqaana shaydaan laakiin masaladan run uu ka sheegu yihi nabi maxamed sala allahu ala slm ka warrama hadda waa shaydaan kanuna waa yahuud fiili yahuudkan masalada markuu sheegay war yahuud warkeed ma rabno nabigu ma dhin waa qaata masaladii taas maxay ku tusaydaa diinka nebi maxamed inuu shayganu xaq ma yahay qofka yidhi ha fiirin qaado laakiin maanta soomaalia sidaas miya wax yar hadday qofka iskula gafaan kun maslo xaq hadduu sheeg wuu le war waa shaydaan qayliyay wax maqiimaana ma leh ah. hal masle hadday isla gafaan bis wey xaquu sheegayba ma la soo marsiin kara waa dalaal amarahum saxaabadii wuxuu amray annabiyu nabiga sal اllahu calayh wasalam idaa araaduu markay doonaan an yaxlifuu inay dhaartaan an yaquuluu inay yidhaahdaan wa rabbi lkacbati aan ku dhaartay kacbada rabbiga abuuran ku dhaartay ha ku dhaaranina kacbadee rabbi ku dhaarta saasuu leey makhluuqa ha ku dhaaranina wuxuu kaloo amray wa an yaquulu inay yidhahdaan maa sha allahu allah hadduu wuxuu doono maa shaygii sha allahu ilaahay uu doono uma markaas kadib shita aad doonto nabi maxamedow awl waxay dhahay maa sha allah wa shita wixii allah doono adiga nebi maxamedan aad doonto fiiri waa isku cadfaaye ha dhihninu ee waxaa tiraa maa sha allahu ilaahay wixii uu doono uma markaas kadib shiita adugu aad doonto saas idhaahdo saas idhaahdo rawaahu nasaa-i yaa wariyey wa saxaxahu wa saxaxahu nasaa-i ma saxiix yeelin laakiin xadiidku waa saxiix waxaa xaafid ibnu xajar uu ku leeyahay isaabada isnaadu saxiix daxaawina fii sharxi mushkil اaahaar ayuu ku saxiix yeelay xadiidku waa saxiix marka laakiin nasaa-i ma saxiix yeelin walahu nasaa-i waxaa u sugnaaday aydan noqoshay can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rajula ninaa qaala ku yidhi linabiyi sal اllahu calayh wasalam maa sha allah washita iri ninaa nabiga wuxuu ku yidhi maa sha allaahu allah hadduu doono washita adiguna aad doonto waa shirki asqar ah allah hadduu doono adiguna aad doonto qaala nabigu wuxuu ku yidhi ajcaltanii lilaahi niddaa ma waxaad iga dhigtay ilaahay mid la mid a iri oo labadooda doonis ay isku xidhanta ajcaltani ma waxaad iga dhigtay lilaahi allah middan mid la mid ah qul dheh maa sha allah waxdu ilaahay hadduu doono keligiis xaaluy iri bal ninkaas iri meeshu ka tuuray bilaahi calaykum nabi maxamed fiiri qofkii yidhi ilaahay hadduu doono adna aad doonto uu yidhi ilaahay miyaad maanta ila sinto oo kulinkeen hadduu maqli lahaa ka waran midkii yidhi yaa akrama alkhalqi maali man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli xaadii camami in lam takun fii macaadi aakhidan biyadi fadlan wailaa faqul ya zallat alqadami faina min judika dunya wadarataha wa min culumika cilm alawxi wاlqalam bal waxaas aduu maqli laha ka war waa gaalnimo aan gaalnimo waxba ka dhimanayn meeshii gaalnimo ugu dambayday wey ah, shirki abara meesha ugu sarreyday wey ka waran aduu waaas maqli laha buusiiri ah, burdihiis hadduu maqli lahaa kawar subxaan allah oo yidhi yaa akram alkhalqi makhluuqoo dhan midka u karaamo badnaayo intaas shirki maaha waa sax maalii fiiliya midkaan maali iima sugnaan man axad axadkaasoo aluudu bihi aan magan galo siwaaka oo adiga kaa soo haray axadkaasoo siwaaka adiga nebi maxameda kaa soo haray uu leey xataa ilaahay xataa ma dhihin adigii alla xataa kon ma dhihin axad aan magan galo melihi oo adiga kaa soo haray u leey aan haystaa waxaan magan galo ilaahay xataa waa halmaamo ka war cinda xuluuli dhacdadu markay soo degto xaadika alcamami oo camiimaya addoommadoo dhan waa qiyaamuhu markuu dhaco axad aan magan galo kale ma haysto ma heli karo u markaasuu wuxuu yidhi in lam takun fii macaadi aakhidan biyadi marka aakiro laysoo bixiyo oo ilaahay xaggiisa la ii celiya haddaadan gacanta iqabanayo oodan saas gacanta iigu dhegin fadlan mutafadilan xaalaad ixsaan iskaga kay samaynaydo anuu ma faqul waxaad tidhahdaa uri zallat alqadami lugta simbiriraxashadeeda oo siraadka inta ka simbirixashato ay jaxiimo ku dhacdo haada awaanuka faxduri waqtigaagiyaa la joogaa ii imo daadan maalinka qiyaaman saas gacanta iigu dhegin ee aadan igala boodin wuxuu leeyahay siraadka aan taka faniinaan naarta jaxiimo ku dhici doona wailaa laakiin haddaad gacanta iqabato yaa habata alqadami ahaa ol cagtaydu markaasay siraadka ku sugnaa doonta oon iskaga socon doona Ah, oon badbaadi doona u leeyahy markaasuu yihi faina min juudika deeqda aad bixida waxaa ka mid a addunya wadarata adduun iyo caakhiro adiga deeqdaad bixiday kamidku leeyahy ilaahay kuu u reebay qofkaas adduun iyo aakhiraad nabigu keligiis bixiyo wa min culumika cilm lawxi wlqalam cilmiga iyo aqoonta aad leedahay qayb kamidana waa lawx maxfuudka wax alla waxa ku qoranoo qalamku ku qoray u leeyahy taas ilaa fiiri lawxa maxfuudka waxaa ku qoran wax allo waxaa dhacaya ilaa qiyaamu saaca oo qeybkii waxaana ka mida ah mafaatiix اleyb mafaatiix اlgeyb wa cindahu mafaatiix اlgaybi laa yaclamuhaa ilaa hu ilaah agtiisa waxaa ahday mafaatiix اlgeyb allah cid aan ahayn ma oga saasaa qur-aanku leey mafaatiix اlqeybna waa kuwe waa kuwa suuraة luqmaan aayadda ugu dambayd ilahay ku sheego shanta in allaha cindahu cilmu saacati wayunazil اlhayثa wayaclamu maa fi اlarxaami wamaa tadri nafsu maada tagsibu hada wamaa tadri nafsu biay ardin tamuut waa hantaas hantaas rabulcaalamiin wuxuu leeyahay cid aan allahaynu ma oga loox maxuudkana ku qoray loox maxuudkay ku qoranya saacadda qiyama markay dhacay oh. saacadda qiyama markay dhacay ilaah keliyaha loox maxuudkana ku qoran oh. in allah cinda cilmu sac wayunazil kayfa roobku markuu imaana rabbi keliya og wayaclam maa filaarxaam ilmaha caloosha ku jire ma bila dhammaysan doonaan mase dhicisay ku dhala doonaan mase maantay dhashanay dhiman doonaan ma ahlunaara ma ahlujanna ma caruur caafimaadkiisu badanya mase waa mid jirooley ah rabbi cid aanahaynuga og haddana lama oga horeyna looma ogaan jiri hadda kadib makhluuq ogaan maayaan weligeed la ogaan ma la gaarima cilmigaas rabbiyaa la gooni laxmaxfuudkana ku qoray waxa beri dhacaya laa yaclamu maa fii kadin ila allah u yihi nabi maxamed sal la ala sl xadiiska bukhariga markay gabadhi tiri wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadin waxaan berri dhacaya nebi ogaa dhexdeena jooga ibnu xibbaani waxaa ku sugan laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaya allah cidaan ahayn ma og adna waay leeda maxfuud og waxa ku qoran bal fiiriya dalaalka meeshaan yaalla iyo gaalnimadu intay gaartay subxaan allah nabiguna wuxuu diidi jiray maasha alla washiid markaasu isna wuxuu leeya maali man aruudu bi maba haysto axadaan magan galo xataa ilahay waa halmaamo hor meeshuu gaaro qofka subxaana allah marka waxaasaa dadki lagu qur-aan saara ah, adna agtaad ka fadhidaa shiiko maalin dhawadaan ka qayb galay xaflada qof jiran lagu qur-aan saaraayo burdayba ku dhufteen anu waaba kana meeshaad shirkiga dugsayda badalka la cunayday acuudu bilah waa shirkiga daayana tiraad ah haddaadan dhihi karin maa ka cararti meesha laakiin shirki adag fadhida kaas afka marmaroojinay subxaan allah war shirki lama dugsado war ibni maaja ibnu maaja waxaa u sugnaaday cani dufayl akhi caaishata liummihaa dufayl oo caaisha ku hooyo ah ku aabba maahan ku aabba maahan ee waa ku hooyo dufayl ibnu cabdillaahi bnu sakbara waa saxaabi isaguna weli bni maaja waxaa u sugnaaday cani طufayl akhi caaishata liummihaa طufayl bnu cabdillaahi bnu sakbara oo caaisho ku hooyo ahaa qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay waxaan ku ru'yooday wey ra'aadi oo xulmiyada ahayd wey ah, kaanii anigoo ataytu imid calaa nafarin koox kooxdoo min alyahuudi yahuudda ka mid a ah, koox yahuudda ka midaan ah soo mara qultu waxaan ku idhi inakum idinka la antum lqowmu rag kaamil ahaad ahaalahaydeen ashi kamaaliyadahayd wey rag kaamil aad ahaalahaydeen yahuudey lowlaa anakum idinka taquuluuna inaad leedihiin haddii lala yahay cusayr bnullah cusayr waa ina ilah daad gaalnimadaas ka dayi lahaydeen rag fiicnaad ahaalahayd ee gaalnimadaasa idin dilatay saasaan ku idhi markaan ku idhi qaaluu waxay yidhaahdeen waa inaku idinka muslimiinta la antum lqowmu rag kaamil aad ahaa lahaydeen lowlaa annakum idinka taquuluuna inaad leedihin haddaysan jiri lahayn maa sha allah wa shaan muxamedin idinkaba taasayna la hartayn taasa idinkaba idinla hartay uma marartu waxaan soo maray binafarin koox oo mina nasaara kirishtaan ah faqultu waxaan idhi inakum idinka laantum lqowmu rag kaamilaho fiicanaad ahaa lahaydeen lowlaa annakum idinka taquuluuna inaad leedihin almasiixu bnullah nabi ciise waa ina ilaah gaalnimadaasa idin dilatay oo waalkiin idinka reebtay ood la dullowdeen qaaluu kirishtaankiina waxay yidhaahdeen wa antum idinka muslimiintaana la antum lqowmu rag kaamilaada haalahaydeen lowlaa annakum idinka taquuluuna inaad leedihin haddaysan jiri lahayn maa shaa allahu wa shaa muxamed di allah iyo maxamed doonaan ninkoo cadafkaasa idinla haray ee waa ficnaalahaydi falamaa asbaxtu markaan waa beriistay akhbartu waan u sheegay bihaa ru'yadii man abartu qofkan u sheegay badkii intaana nabiga u tegina gabal u sheegay uma ataytu nabiya nabigaan u imi sal اlahu alayh wasalam faahbartu nabigaan u sheegay ru'yadii qaala wuxuu yidhi hal ahbarta biha axadan hal qof ma u sheegtay qultu waxaana nacam waa u sheegay qaala wuxuu yidhi ufayl faxamid allaah alluu nabigu mahdiyey wa anaa calayhi alluu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaas ka gadaal fa ina ufaylan ufayl racaa ruya ruyuu arkay ruyadaasoo ahbara uu u sheegay bihaa ruyada man ahbara qofku u sheegay minkum idinka xaalu idin ka mid yahay wainakum idinka qultum waxaad tidhaahdeen kelimatan kelimad waa maasha allah washa maxamedun wey kelimad ayaad tidhaahdeen kelimadaasoo kaana shanigu uu ahaa yamnacunii inuu ii diidaa kada wakada saas iyo saas an anhaakum canha inaan idinka reebo kelimadaas waxaa ii diidaya inaan idinka reebo saas iyo saas riwaayadaha gobol kale alxayaa xisho culmmadu waxay yidhahdeen o waxay tusaydaa inaan kelimadu shirki abar ahayn shirki abara ah ma dhici karta inta nabigu maqlay inuusan ka reebin aaniyan markaas ka horna lama amrin oo lama dhihin arintaas dadka ka reeb ee haddii la amray ma dhici karto in xushood u diido inuu munkar riib markaas ka hor la amrin marka markaas ka hor ayaan la amrin dadka ka reebo falaa taquuluu hadhihinina maa sha allah washaa maxamadu walaakiin quuluu dhaha maa shaa allah waxda allah hadduu doono keligiis xaaluya allah subxana wa tacala aclam sal اllah wslm wbaarak calaa nabiyina mxamed